waxyaalo marka waxaa jira nafsiyan qofki inuu su-aalo isweydiiye ah su-aalahaas hadduu ka jawaabi karo ummadda kale marka wuxuu odhan karaa allayleh maanta su-aal waa usoo jeedin karaa laakiin haddaada nafsadaada su-aasha ku saabsan maxaa ku fiican tahay maxaadan ku fiicnayn caqabadaha ku hor istaagsan ka nafsi ahaan sideed oga hortegi kartaa aadan ka jawaabi karin sideed ugu jawaabaysaa ummaddii kaleeto markaad u odhan kartaa war maxaad sidaas u samaysay ama shaarica dadka intay fadhiistaan dhahoo kaleeto wallaahi maanta wax kale maynaan hayninoo waxaan ka sheekaysanayna hebel hebel wixii uu sameeyey hebel hebel wixii uu ku dhaqmay iyo hadda xaaladda sida ay tahay hebel baa la waxaynaya hebel baa sidana hebel waxoogaa waxaa moodaa marka dad islaam aanu nahay meeshii dhaqanka islaamka aan la imanlayn oon dhihi lahayn maanta labaatan iyo afar saac baan haysaa labaatan iyo afartaa saac lix saac waa seexday waa siddeed iyo toban sac waxa ii soo haray kaba soo qaad toddoba sac waa soo shaqaynayaa toddoba saac haddaan shaqaynaya marka sagaal sac baa ii soo hartay sagaalkaa saac ka soo qaad hal saac cuntaan karinayaa ama gabar kuu shaqaysaa malaha laga yaaba inay guriga kuu joogto halka saac dheeraadka ah, halka kale eh, eh, maxay haytiin ninkaygii carruurtaydaan la qaadanayaa halka saac kaleeto eh, waxaan kororsanayaa diinta islaamka ama casharaad mid kaleeto gurigaygaan hagaajina ama nafsadaydan hagaajina qof sidaas u xisaabiyo waktigiisa waa inaan noqon karno waqtigeenna markaan xisaabinna waxaa meesha ka soo baxaya qaladaadkeenna waxaa ka soo baxaya wanaaggeenna wanaaggeenna markaan ogaano laftigeenna nafsadda way fiican tahay sidaan isku saxayno markii wax wanaag inaan samayno alxamdulilah wax wanaagaa maanta sameeyey ilaahow ii siyaadi berrina intaas dheeraadan haddana rabaa inaan sii sameeyo oo sii kordhiyo haddaan maanta wax wanaagsan sameeyey oon qof maskiina aan xoolahaygii la qaybsaday berrina laba qof aan la qaybsado ama laba qof aan talo kusoo kordhiyo saa damba sidoo kale saddex qof ama saddex labadii qof aan shalay la hadlayey ama aan kaalmaynayey aan markaa dhaho dacwadii ila sii eh, maxay ahayti ballaariya dacwadu ma aha in aayadaha qur-aanka keliya laga hadlaayo waa ficilka la qaadaya weeyaan kitaabka qur-aanka waana loo soo dejiyey laakiin xigmadiisa waxaa fahmi kara oo nuurkiisana galaya qofka ilaahaygan waaxidkaa uu idmaday laakiin waa inaan macnahaas fahmi karno waana inaan ku dhaqmi karno ku dhaqankeedana wuxuu ka bilaabaa inaan annaga horta istoosino dadka sidaan ula dhaqaman dhaqno waa ka koow ayaan hor gabar baa itin waxay tihi sodohday baa nafta ii keenta oo sodohdan waxay nafta kugu keenta adimaan garaacday markaasi waxay tidhaahday maye way i ximisaa waxaan ku idhaahday sodohdaa bal intaad la fadhiisatid hooyo macaan see tahay maanta dheh maxaan kuu qabtaa dheh waa qof waayeela ha fiirin wiilkeeda waxaa iska soo qaadaa hooyadaa macaan ku dhashay kadib la hadal waxay u baahan tahay u qabo haddaadan u qaban karin waxaas ma hayna xaggeenka doonaa dheh bal hadday ku nacdo arag qof wanaag lala doontay xumaankuuguma beddelaayo dabcan waxaasna waxaa keenaaya mararka qaarkood intaan bal istaagno ma dhahayno war ani qof islaamaan ahay waxanaana la igu sameeyey ee halkeen ka ambaqaadaa halkeen wax ka bilaabaa seen bal qofkii xumaanta igu sameeyey aan wanaag ugu beddelaa laakiin aalaaba waxaan qorshayna waxaa waaye wallahi mishin aan degno bal qofkaas xumaanuu nagu sameeyey xumaanaan ugu beddelne isagaan jallaafo usii dhigaynaa muhiim ma aha ilaahayga wanaa waaxidkaa qofkaas u jeeda diidiinkiiba sooma dhahin meeshii shimbiraha iigu tashanaysa oo ilaahay ma joogin qofkii kuu tashanaa ku laqdabayna ama ku dibindaabiyeena ilaahaygii isagaa aan is og isagaana ilaahiga wana waaxidkaa og haddaad xaq ku taagantaha qofka kusoo xadgudbaysa male laakiin innaga nafsiyan markaan horumarno ummaddii dacwadu waa gaarsiin karnaa dabcan shiiqa iyo xaliime cabdulqaadir waxay ka dhawaajisay bii'ada bii'ada way ka mid tahay ayaan hore annaga waxaan qabsannay talaadadii bay ahayd mise arbacadii istaqfira talaadadii ba waxaan ka hadlaynay qashinka la tuuraayo qashinkii qofa biyo caag biyo ka cabaya uu tuuraayaa qasacuu tuuraayaa qashinkii dhulku ku siwixiisay qofaa fayn intuu isticmaalo dhulka ku tuuraa xafiiskayga dhexdiisa annagoo ku jirnaa qof intuu ku tuuray baan soo bixiyey dastibinkian baan dhahay ku rid meeshaaneed qashin caagi lagu shridaa ma yaala maa idhaahdi waxyaalaha yariiska u baahan runtii akhlaaqiyaadkiinan annaga la nimaadnay ka mid tahay runtii muxaadarooyinka waaweynna waxyaalaha u baahan yihin inay ka hadlaan weeyaan caagagaas iyo qasacuuntaaseta la tuuraayo qashinkaa maqaadaa dhigaysiin in kumanaan sanoo soo socda hadda inaysan dhalaalaynin in bii-adan ay dhibaato u keenayso dabcan dad markaan dhowr jeer ka hadla waxay dhaheen wallaahi adduunyo gadoonkiyaaba soo dhawaa maxaa harta la gaarayaaba caagii wixii <laughs> marka war adduunyo laguma dirsan adi camalkaaga xisaabi waxa aad qashinka tuuraysidna aruuriyo meel saar innaga marka ka wasaarad ahaan waxaanu asaasnay bal inaan tusaale u noqonno wasaaradaha kale iyo dadweynaha oo aan samayno haamo aan ku uruurino caagagaas gabar khayr allah sii leelixiis la yirahdo waxay tir war caagagas haddaa aruurisaan hadhow markaa dhisaysaan baad dhismihii baa wad ka eh, yeeli kartaanoo wuu idin anfacayaaba maasha allah waa ra'yi wanaagsan maskaxda bini aadanka sideedana waa sida jirkoo kaleeto haddaadan jimicsi u yeelin jimicsi waxaan ka wadaa fakarka oodan fakar badan ku beerin sideen wax u asaasi karna aadan ku fakarin runtii waxa waaye maskaxdii unugyada qaarkeed way dhimanaysaa dadka culuunta bartay iyo cilmi nafsiga aalaaba taasay ugu wacaan marka insha allah biidnillaahi kariim waxaan rajaynayaa in kuwii horta kolley casharada la soo jeediyay wax ku qaataa noqonno laakiin inaannu dib isugu noqonno intaynaan bal dacwadii baafin aanu nidhaano innaga maxaa nooga aadan war xumatashiir badan baa nagu dhex jira isku dir badan baa laga shaqeeyaa haddana saasay tahay bannaanka puntland markii laga joogo dadka ugu didiilada fiican ugu dadaalka badan ugu runtii aqoonta dheer uguna indheergaradkaanu ka mid nahay markaa laakiin gudaha soo gashid jaafaa baad arkaysaa laba reeroo isdhinac degan oo reerna dab shidaneen reerna cuntadii daadinayaan gabar waxaa arkaysaa wasaqdii intay soo qaaday iyo qashinkii cid kaleeto hortooda kusoo kusoo daadinaysa taas xaq ma aha akhlaaqda islaamkana kuma salaysna waxaa arkaysaa qof ah intaa aad ah, si xaqa ula dhaqantay si sharci ah intuu bannaankaas maro war iska baafinaay qofkii ismar uu dhahaayo heedhe jidkii xumaana waa lagu tusay kii fiicnaana waa lagu tusay maxaa lisan iyo rifinka kugu rido oodan jidka wanaagsan u raaci karin dabcan bii'ada qof xun oo dhasho ma jirto laakiin bii'ada ayaa dadka xumaysa bii'ada haddaan ka wada shaqayno inaan hagaajinno waxaan aaminsanaha dadkeenna way hagaagayaan innaga keliyana ma ahe waxaan jidka usii xaaqayna wanaagsan waa carruurtannada berri soo kacaysa iyo caruurtay dhali lahaayeen bii'adu hadday wanaagsan tahay carruurtu way wanaagsanaanaysaa jiilalka soo socdana way wanaagsanaanayaan in sha allah barnaamijkan waxaan jeclahay mar walba barnaamij aan qabanno inuu noqdo uuna noqonin mid dhowr qof meesha ay ka hadlaan ee se uu noqdo mid dhinac walba laga hadlo oo dhowrgeesooda oo dadkii ka falanqoodaan oo dhibaatooyinka ay ka hadlaan oo laga duubo oo ummaddii kalena maqlayna markaa loo soo bandhigo markii in halkaasi aan dacwadii ka gaarsiino insha allah innagana aan isdhaafsiisanno waxyaalaha jira aan isla talin karno sideedana runtii madaxnimo kuma xirna in qofka uu dacwada baafiyo runtii aniga ka aniise ahaan iyo ka wasiir ahaanna garab baan idinku taaganahay waana jeclay wasaaradda inay howshan sii wado siday u bilowday idinkana talo badanaa noogu soo jeediseen iyagoo kala duwan oo markaas mawduucyo kala duwan aan ka hadlayno ha noqoto salaada ha noqoto eh, maxay ahayd eh, gabadha guursanaysa wiilka guursanaya raalinimada looga baahanya gabadha inay la timaado raalinimada looga baahay wiilka inuu la yimaado hooyada iyo caruurteeda eh, xiriirka ka dhexeeya dadka wad isqabo oo isla fadhiyo isla degan ee haddana khilaafaadku ka dhex yaalo insha allah biidnillahi kariim mawduucyadu way badan yihiin innagana saameynayna ka faa'iidaysan karno waxaan rajaynayaa in hawshan sii socon doonto wiigyada soo socotaan qaban doonno idinkuna aan idinsoo ogeysiin doonto ogeysiin doonno si aad noo soo ajiibtaan